assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka oo usaama ah afartaas iyadu marka waa afar rag oo iyaguna saxaaba ah weeyaan laakiin xagga awoolka iyaguna yayna ku gaaraynin radia allahu canhum qaala nabartu waxaan fiiriyey waa markii hijrada weeyaan ee qaaru saar ay galeen ilaa aqdaami lmushrikiin gundihii gaalada ayaan fiiriya iyagoo dusheeda taagan wanaxnu fi lgaari anaguna geski aan ku jiro qaaru sawr aan ku jiro wahum calaa ru ru'uusinaa dusha madaxayda ay dul taagan yihiin qaaru sawrkaasna waxaan jeclaan lahaa inuu qofkii kari karaayo uu arkaho soo arko oo isku cibro qaato oo alla subxaanahu watacaala manasheeadkii rasuulkiisa ugu manasheegtay ee uu inuu isagu gaalada ka badbaadiye uu sheegay inay muxua qiimaha leedahay buu aada u garan lahaa waa meel yaroo gaaban oo dhagxan isdul saaran meel yaroo lahoos uluulanayo oo fadhin keliya la fadhiisan karayo ama la seexan karayo oo qofkiisa soo dultaagaayo wax meel uu ka galo oo kuga dhuntiyo aan lahayn oo inagoo sidan u fadhino oo qof halkan kaba marka uu isa soo taagay oo kale un weeyaan sarirtantada maxaa waxbaa inta inaga karayso intuu soo dultaagayna soo fiiriyey marka waktiga meeshaa sidaas oo kale ah ayaa iyagoona kor taagan ayaan arkay faqultu yaa rasuula allah waxaan yaa rasuula allah low ana axadahum nadara taxta qadamayhi la absarana hadduu midkood feeriyo gundihiisa hoostan oon soo feeriyo waan arki lahaa faqaala markaasu wuxuu yidhi maa dannuka yaa abaa bakrin biitnayn illaahu haaliuhumaa maxaad u malaynaysaa abubakar ow laba qofoo alla la jiro laba qof alla la jirin waxaa laga qaaday miyaad u malaynaysaa alla inala jiro waxbaha cabsanin muttafaqun calayh marka waa min akbar tawakul weeyaan oo rasuulku salى الlaه alيه alي wslam yaraantooda iyo meesha ay joogaan cidlanimadeeda iyo sidayna meel lagu gaban kara ayna u ahayn iyo raggan kadaacolkooda ee soo raacdaystay inay ka cararaan kolay ku tahay u diidayo oo inay laayaan mooyaane wax kale aan ku raalli ahaanaynin waxba maanu ka cabsanine maciyada alla buu soo xusuustay rasuulku sala allahu alيه alي wslam allana marka subxaanaه wa tacaala waa ka yidhi <coughs> إلا تنصروه فqd نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهmaa في الغاar إذ yqul لصاaحبihi laa تحزن إن اللaha mعna waa taa marka ayadda ay ka warramaysa tan weeyaan kolkuu saaxiibkiis ku lahaa habaqin abu bakr oo alla inala jira متfq عlيه الtaaسc عan أm المؤمiniin أmi سلمة وasmha أmu سلمة magaceeduna hind binta abi umaya abu umayana waa kunyadiisa ee magaciisu wuxuu ahaa xudayfa xudayfat bni mugiira ayaa la dhihi jiray marka magaceedu waxa weeyaan hind binti xudayfa bni mugiira ibni cabdillaah almakhzuumiya qabiilada bani makhzuum la yidhaaha oo ka dhalatay khaalid ibn lwaliid radia allahu canhu iyo cikrima ibni abi jahl iyo adeertood bay ahayd ridwan ullahi calayhim ajmaciin radi allahu canha ana nebiga sal ly waslam kaana idaa kharaja min beytihi wuxuu ahaan jiray markuu guriga ka baxo xadiidkan kaduuna warka waxaa weeyaan waa adkaar alkhuruuj min albeyt guriga marka laga baxayo dikriga la akristo yuu ka yahay marka dikriga waa sidii kii albara bn caazibin soo maray ayuu isagana tawakul ugu jiraayo sidaasuu halkan kada ugu sheegaya marka halkaas in xagga dikriga in lagu sheegana munaasib buu u yahay wuxuu ahaan jiray marka gorkuu guriga ka baxayo albaabka intuu istaagu wuxuu dhihi jiray bismi illaah tawakaltu cala allah allahuma inii acuudu bika an adila aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala calay saasuu dhihi jiray waxaa ficilin jiray marka kolkuu baxayo dadka uu dhexgelayo yuu alla kala saaran jiray dadkana ka xirsi jiray inay dhib u geystaan ama isagu dhib u geysto bismi illahi yani magaca alle magaca allaan ku baxayaa tawakaltu cala allah allaan tala saartay allahuma inii acuudu bika allo waxaan kaa magangelayaa an adila inaan lumo aw udalla ama la ilumiyo sidoo kalena waxay dhahaysaa an adila aw udilla inaan ama lumo ama wax lumiyo aw azilla aw uzalla inaan gafo ama la igafsiiyo marka ismada waa kale waxay dhahaysaa aw azilla aw uzilla inaan gafo ama aangu gafsiiyo zalla waxaa la yidhaha simbirga xashada ayaa la yidhaha yani inaan ka baydho jidkii toosnaa ama layga baydhsiiyo ama qof ilaanu ka baydhsiiyo aw adlima aw udlam ama inaan wax dulmiyo ama la idulmiyo aw aw ajhala inaan adabdaraysto aw yujhala calaya ama laygu adabdaraysto yan kaa magagelaya ilaan qofku kolkuu gurigiisa ka soo baxa dad buu soo dhexgalaya dad buu la macaamulaya dadkaas marka waxaa suurowda inay wax uun dhibaato ama u geystaan ama isagu dhibaato u geysto oo marka inuu dadkii lagana nabadgalo isna uu ka nabadgalo ayuu ku hirsixilanaya marka kolkii la baxayo waa in arrintaa la ilaawin xadiiثun xasanu صaxiix wa hada lafdu abi daawuud abu daawuud baa lafdiga ku wariyey waana xadiid صaxiixa sida uu yidhi weeyaan صaxaxu alalbani fi صaxiix اljaamiع الصغيir alcaashir can anas radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam kana marka isna waa sida xadiidkii umu salama oo kale ayuu isna wuxuu kusaabsan ku saabsan yahay adkaar alkhuruuji min albeyt isna sidoo kale tawakul ugu jiro wuxuu yidhi man qaala qofka yidhaaha yani xiina idaa kharaja min min beyti markuu gurigiisa ka baxayo qofka yidhaaha bismi illaahi tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata illa billah walaa xawla walaa quwata illa billah idanaa dheeraad ku ah oo kii hore aan ku jirin yuqaalu lahu waxaa lagu dhahayaa oo malag uu ku dhahayaa udiita wa kufiita wa alle waa ku hanuuniyey oo alle waa ku kaafiyey sharoo dhan waa kaa kaafiyey oo alle waa ku ilaaliyey watanahaa canhu shaytaan shaydaankaas ka fogaan ee ka cararaya shaydaan iyo malag ayaa qofka ku sugaaya markuu soo baxayo iridda ku sugaaya marka wuxuu kolkuu soo baxayo siduu yeelo yu maanta oo dhan inuu malagaasu la jiraayo iyo inuu shaytaan ku faraq xidhanayo maanta oo dhan waxay ku xidhan tahay sida uu yeelayo markuu soo baxayo hadduu dikriinkaa kusoo baxo shaytaankii waa ka cararayaa malagaasa raacaya oo toosinaya oo hagaajinaya oo salka ka kaafeeya shaytaankaa marka ka fogaayo ka fogaanaya rawaahu abu daawuud watirmidiy wالnasaa-iy wagayruhum abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo keyrkood keyrkaana marka waxaa ka mida abu bakr bin suni fi kitaabi camal اlyawmi wاllayla oo haddana isagu ardaygii nasaa-i oo inta badan nasaa-i ka wariya wagayruhum qaala tirmidiy xadiiثun xasan zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu ku daray oo saddex labadaa kale iyagu ayna sheegin fayaqulu wuxuuna dhahaya shayaan watanxa canhu shayaan shaydaanka ka fogaanayso ma ahayn halkaasay kuwii hore ku joojiyeen abu daawuud isagu wasiwado wuxuu yidhi shaydaankiibaa wuxuu dhahayaa oo shaydaan kale ku dhahayaa kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqilan hadalkan malac buu maqlayaa marka warnimo kankada maxaan ka helaynaa nin intaasoo dhan loo sameeyey alla hanuuniyey oo kaafiyey oo ilaaliyey laakin kan waxba ka heli mayne xadiidkuna marka waxa wey waa xadiid oo صaxiix ah صaxaxahu fi صaxiix jaamiع الصغيr وعan أنس رadي الله عanهu qaala kana akhawaani عalى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalayh wali wasalam waxaa jirayay laba nin oo walaalaa waqtigii nebiga salى الlahu عalayh wali wasalam wa kana axaduhmaa yaأti الnabiya salى الlahu عalayh wali wasalam midkood nebigu u imaan jiray oo majliskiisu laazimi jiray oo cilmiga uu ka baran jiray waalaaakharu yaxtarif ka kalena waa shaqaysan jiray yaxtarif yani yatakasab waa shaqaysan jiray fashaka almuxtarifu kii shaqaynayayba dacwooday oo dacweeye akhaahu walaalkii buu linabiyi sal ly slam nebiga ku dacweeyey oo wuxuu ihi ninkan kalu ilama shaqeeyo oo cidda masruufkeedii anuu igaga baxay faqaala markaasu wuxuu yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaaba suurowda in sababtiisa lagugu arsaaqo shaqadan aad u kallahayso ee wax soo helayso sababkaad wax ku soo helaysaba ninkaa tawakulkiisa iyo yarxamuka allah inuu yahay baaba suurowda marka ninkan uu mutawakil oo aalibulcilmi buu ahaayoo majliska nabiga sal l slm qur-aanka ka baranayey kanuna marka waa shaqaynayey markaas kan kado inaanu dawrkiisu ka yarayn midkan kada dawrkiisa ka yarayn oo kan mutawakilka ee cilmiga dalabkiisa u go-ayu khayrkiisa iyo tawakulkiisa sababtiisaba alla walaalkiis risqiga usoo sahlayo yaaba iska suurowda rawahu tirmidiyu biisnaadin صaxiixin calaa sharطi muslim waana sidaa uu sheegay tirmidi sheekh nawowi uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan sheekh اlalbani wuxuu ku saxiixiyey fi صaxiix jaamic صغيr waa ku suurada kale oo la macno ah ayaa oo ha ka leexanin jidka adiyo ummadaadu toona wa qaala tacaalى in اladiina qaluu rabuna اllah ثuma اstaqaamuu تتنزل عlayهm الmalaa'كة anlaa تخاafuu وlaa تxزنuu وأbshiruu bالجنة اlatي kuntum tuucaduun ilى akhir الآaيaتين إن الadiina qaaluu kuwa dhaheen rabuna الlah rabbigayo alla weeya yani mu'miniinta noqday uma istaqaamu haddana toosnaaday ee jidka alla raacay oo iimaan iyo istiqaamo isku darsaday tatanazalu calayhim waxaa kusoo kordhegaysa almalaa'ika malaa'igta kusoo kordegaysa kolkay sakaraadayaan ee naftu ay ka baxayso ayay malaa'igtu kusoo degaysaa oo u bishaaraynaysaa oo cabsida ka bi'inaysaa waxayna ugu soo degaysaa ku dhahayaan allaa takhaafuu ay taquulu lahum laa takhaafuu anta noocaas oo kale a mufasi waxaa laydhaha mufasira laydhaho bimacnaa ay waxay ku dhahaysaa laa takhaafuu ha baqina walaa taxsanuu ha murgina ha baqina oo waxa idinka horeeya haka murg ha ka cabsanina dhibaata idinkama horraysa khayr iyo janno iyo nicmo allah iyo raalli ahaansha allah idinka horreeye walaa taxsanuu hana murgina oo waxaad ka timaadeen ahalkiinnii iyo carruurtiinnii iyo inay rafaadaan uga murgina dhan walbaba marka waa laga ammaan gelinayaa wa abshiruu ku bishaaraysta biljanna jannadii ku bishaarayta ku bishaaraysta alatii kuntum tuwacduuna ee laydin yaboohi jira laydinku qaadi jira kolka adduunka aydeen jannadii baa idinka horraysa hadda laydin oofinayaay ha cabsanina naxnu awliyaa'ukum annagaa ah asxaabtiinnii ah fi lxayaati dunyaa noloshii sokay hore iyo noloshii sokay ee adduunyada iyo wa fi laakhira midda dambaba aakhiri adduunkaba annaga asxaabtiin annaga adduunkan idinla jiri jiray oo muxuaha idin waardeyn jiray oo shayطaanka idinka celin jiray oo muxuu ahayey eh, idin toosan jiray jidka toosan idinku hagaajin jiray haddana annagaa idinla jirayna walakum fiihaa idinkuna waxaad ku leedihiin jannada maa tashtahii anfusukum waxalla waxay naftiinu ishtahaysay jeclaysa taad ku leedihiin walakum fiihaa waxaanad ku leedihiin jannada dhexdeeda maa tadacuuna waxaad dalbataan ayaad ku leedihiin nuzulan sooriyo nuzul waxaa la yidhaahaa sooriyada loo sii diyaariyo martida intayna imanin ee mar alla markay dibaadaba lagu ee loo keenaa la yidhaha min gafuurin raxiim allihii dembi badnaa ee raxmadda badnaa uu idin sooriyeynayo martiqaad alla uu fidinayo qofu alla martiqaadiyo maxaad u malaynaysaan waxa uu alla siinayo ee ku soo riyaynayo inta uu leegyahay alle unbaa garanaya laakiin kolleyba inuu wax weyn yahay nicmo aad u weyn tahay baynu suuraysan karnaa wa qaala tacaala in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa sidaa yeelay laa khawfun calayhim cabsiyo dushooda ma aha walaa hum yaxzanuun tii hore ha cabsanina bay ahayd <clears throat> oo amar iyaga la amrayay ba ahayd tanuna waa waran laga warramayo ma cabsanayaan walahum yaxsanuuna mana murgayaan ulaa'ika asxaabu aljanna kuwaasu waa dadkii jannada hum ulaaika eh, asxaabu ljannati khaalidiina fiiha iyagoo ku waaraya aan ka soo baxaynin khaalidiinadaasaa marka iyaduna macna aada u sii weyn laho hadhow insha allah aan arki doonno kolkii loogu bishaareeyo jannadantado inayna ka baxaynin ay ku waarayaan say u farxi doonaan khaalidiina fiiha jazaa'an abaalgud oo bimaa kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen ee camalkay samayn jireen sababtiisa loogu abaalgudayo wa can abi camrin wa qiila abi camra sufyaan ibni cabdillaah athaqafi radia allahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah waxaan idhi yaa rasuula allah qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada gayrak waxaad ii dhahdaayoo ii sheegtaa islaamnimada wax ku saabsan hadal oo aanan qof kaa dambeeyay aanan su-aalin hadal ii kooba islaamnimadoo dhan ii kooba oo aanan qof kale inaan wax weydiiyaba aanan u baahanaynin ii sheeg qaala markaasuu wuxuu yidhi qul aamantu billaahi uma staqim waxaad dhahdaa allaa rumeeyey dhaho haddana toosnow diinkii oo dhan buu ah ere ugu koobay waa iimaan iyo istiqaama aayadii buuna ka qaatay nebigu salى اllahu عalيh wali waslm marka waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu ka mid yahay min jawaamici kelimihi salى اllahu عalayh wali wasalam hadalkii loo soo ururiyey ee eray gaaban uu ku oofsan jiray wax adduunka oo dhan aanay dhammayn karaynin markaas diintii oo dhan wax ka bixi karaa mau jiro lanna iimaan iyo camal saalixa weeye diinta oo dhanuba marka labada iimaankiina qul aamantu biاllah ayuu ku koobay camalkii saalix ahaana mustaqim buu ku koobay rawaahu muslim w can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alayh wali wasalam qaaribuu wasadiduu waaclamuu annahu lan yanjuu axadu minkum bicamalih qaluu walaa anta ya rasuula allah qaala walaa ana ila an yataqamadani illahu biraxmati minhu wa fadli rawahu muslim qaaribuu soo dhodhoweeya yani macnuhu waxaa weeyaan wixii la idin faray boqolkiiba boqol inaad la timaadaan oo aydan waxba ka dhimin ma keri kartaana waa ka tabaryartihiine laakiin soo dhodhowaado oo wixii la idin faray marka ku dadaala inaad la timaadaan badankiisa haddaydan dhammaantii la imaan karin wasadiduu toosnaadana sadaadka laazima aan jidka toosan laazima waclamuu ogaadana annahu xaalku inuu yahay lan yanjuwa inaanu ku nabadgelaynin oo naar aanu kaga nabadgelaynin oo janno aanu ku gelaynin axadu minkum qof idinka midihi bicamalihi camalkiisa abtiisa inaanu naar kaga badbaadaynin ogaada marka maxaa lagu badbaadaya fadliga alla lagu badbaadaya siduu nebiguba uu sheegi doono laakiin taasuna ma keenayso inaanu camalku faa'iide aanu lahayn ma keenayso aayadda aan soo marrayba waa kii ay lahayd jazaan bimaa kaanuu yacmaluun marka aayado fara badanoo qur-aanka ka mid midihina jannada iyo marka in lagu gelayo camalka ayay sheegaan xadiidka kaduna inaan lagu gelaynin buu sheegay ismana khilaafayaan aayadahu marka waxay sheegayaan sabab ahaan alla sabab buu ka dhigay laakiin tanu xadiidkuna wuxuu ka warramayaa mudasho ahaan alla wax lagu mutay oo janno lagu waajibsanaya alla lagu yeelanayaa ma jiro e isagaa tanna ka dhigay sabab ka dhigay marka tanuna deeqdiisay ka mid tahay oo isagaa marka kolkii shaygii eh, qofkii uu xisaaba uga dhigo uu la yimaado yuu fadligiisa ku gelinayaa qaaluu markaasay waxay yidhaheen walaa anta yaa rasuul allah ma adiguna xataa rasuulka allow qaala markaasuu yihi walaa ana aniguna xataa aniguna kuma gelayo camalkayga ilaa an yatagamadani illaah ilaa alla inuu itiimbiye dhex mooyaane biraxmati minhu wafadl raxmad xaggiisa iyo naxariistiisa iyo deeqdiisa inuu dhexgeliyo oo jannada igu geliya mooyaane oo keliya haddii la igu daayo janno ma aana ku galeen oo naar kagama badbaadeen leanna qofku alle wuxuu u taray oo uu ugu mudanayaa ma uu jiro weliba xataa haddii xisaab la galo qofku wixii camale uu sameeyey wixii adduunka nicmeha ku qaatay baaba ka badbadan sida uu rasuulka alayh sla uga warramay nin dadabkii hore ahaa oo muxuu ahayd bad isagoo ku safraaya doon intay la jabtay oo meel jaziiro ah loox intuu qabsaday ee ku soo tuurtay oo arkay cil yar oo durdura arkay iyo geed rumaan ah oo halkii iska degay oo yidhi halkana geerideeda ku sugaaya biyahaana iska cabaayay geedka rumaankaana midhihiisa cunaayey oo goortii dambena kolkuu dhimanaya alla weydiistay inuu isagoo sujuudsan uu nafta ka qaado oo sidii alla u yeelay oo marka kolkii alle subxaanahu wa tacaala loo keenay uu yidhi addoonkayga raxmaddayda jannada ku geliya ayuu wuxuu yidhi may camalkayga ha laygu geli camalkiisiibow yaa la weynaaday markaasuu alle ku celiyo yidhi addoonkayga jannada ha lagu geliyo raxmaddayda may camalkayga ha laygu geliyo markaasuu alle yidhi subxaana watacaala malaa'igtii ku yidhi xisaaba addoonkayga oo nicmooyinkaygii aan siiyey iyo iyo camaladiisa isu xisaaba hal xawaasiisa mid ka mid ah nicmadeedii ayaa ka badbadatay marka camalkiisii kolkii la isu xisaabay markaasuu alla yidhi addoonkayga marka naarta geeya oo kaasoo cawday oo yidhi yaa rabbi jannada fadligaaga hallaygu geliyo markaas fadliga alle lagu geliyey almuqaarabatu muqaarabada qaari buu laga faaidaystay alqasdu aladii laa guluwa fiihi walaa taqsiir waa dhexdhexaysiga aanu xadgudubna xadka bixina ku jirin gaboodfalna aanu ku jirin si dhexdhexaad ah loo camal falo wasadaadu اlistiqaama sadidu midda laleeyahayna waa toosnida walisaaba iyo sawaabka oo lagu taagnaado wa yatagamadanii yulbisanii inuu ihuwiyo wayasuranii idhex geliyo saasaa laga wado qaala alculamaa macna alistiqaama istiqaamada macnaheedu waxaa weeyaan luzuumu طaacati اllaahi tacaala taacada alle oo la laazimo qaaluu waxayna yidhaaheen wahiya min jawaamici اlkelim wahiya nidaamu اlumuuri wabiاllaahi tawfiiq waa erayada jaamicada ahe waxba aan ka tegaynin bay ka mid tahay istiqaamadaasoo khayr oo dhan keenaysa waxay arrimahoo dhan ku taxanyina ku xidhan yihiinna iyada weeya wabillahi tawfiiq baabun fi tafkiiri fi cadiimi makhluuqaati اllahi tacaala fakeridda laga fakiro makhluuqaadka alla weynankooda cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo badaha iyo xayawaanaadka iyo waxyaalahaas waay weynankooda iyo farabadnidooda iyo dhagxanta iyo macaadinta iyo waxyaalaha in laga fakiro oo aan loo qaadan waxa iska caadiya inay yihiine lagu aqoonsado rabbigii waxyaalahan kada abuuray cadamadiisa iyo weynankiisa iyo awooddiisa lagu aqoonsado wa fanaa'i dunyaa iyo adduunyada baabi'iddeeda in laga fakiro wa ahwaali alaakhira dhibaatooyinka aakhiro wa saa'iri umuurihimaa aakhiriya adduunka arrimahooda oo dhan laga fakiro wa taqsiiri الnafsi qofka naftiisa gaboodfalkeeda uu ka fakiro wa tahdiibihaa naftiisa hagaajinteeda iyo toosinteeda wa xamlihaa cala اlistiqaama iyo kuxambaarideeda iyo istiqaamo lagu xambaare ee istiqaamada la laazimiyo oo nafta la xakameeyo oo la controol oo gacanta lagu hayo qaala allahu tacaala inamaa acdukum biwaaxidatin an taqumuu lilahi matnaa wafuraadaa uma tatafakkaruu waxaad waxaanu idinku wacdinayaa hal erey oo keliya hal shay keliya oo haddaad qaadataan waxa kale aydan u baahnayn an taquumuu lilah inaad xagga alla u toostaan mathnaa laba laba iyo furaadaa mid midba koox iyo kale jirba wadar iyo keliba inaad xagga alla un ku toostaan uma tatafakkaruu haddana aada fakirtaan taasu baan idin farayay wa qaala tacaala ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab waa aayadahaas suuratu ali cimraan dhammaadkeeda ah ee rasuulkuna salى اllahu عalayhi waalihi wasalam kolkuu hurdada ka soo tooso uu aqriyi jiray isagoo cirka eegaya wejigana gacanta kuma masaxaya ina fii khalqi الsamaawaat samaawaadka abuurkooda waxaa ku sugan waalardi iyo dhulka abuurkiisa waاkhtilaafi اleyli wالnahaar habeenkiiyo maalinta isbebeddelkooda isbebeddelkooda ay imaatinka isku bedelaanee midba mar uu yimaado ka kale uu bedelo ama iyaga isbebeddelkooda ay axwaashooda isku bedelaan oo kol ay gaabanayaan kol ay dheeraanayaan kol qabow kol muxuu ahaaye kulayl kol roob kol qalayl waxaa ku jira la-aayaatin calaamooyin iyo tusaalooyin baa ugu jira liuli lalbaab asxaabi alcuquul dadka caqliga leh uli waa bimaanaa asxaab albaabna waa jamcu lub lubiguna waa caqliga cirka iyo dhulka iyo sida alla u abuuray iyo iyo maalinta iyo habeenka isbebedelkooda tusaalooyin weyn baa ku jira dadka ku cibro qaadanaya ee caqliga leh waa kuwe kuwa caqliga leh una aladiina yadkuruuna allaha waa kuwa alla xusa u cibaadaysa qiyaaman iyagoo taagtaagan iyo wa qucuudan iyagoo fadhi iyo wa calaa junuubihim dhinacyadooda iyagoo u jiifada had iyo goor alla u cibaadaysa kuwaa weeyaan ilan dadka qofka axwaashiisu intaa kama baxsan inuu taagan yahay cagaha ku taagan yahay inuu fadhiyo inuu jiifo maaha marka maanu dhihin kuwa mukhtaliciinta ahee sawaariikhda iyo dayuuradaha iyo waxyaalahaas iyo eh, iktishaafe ee ikhtiraacay raadiogu iyo telefishinka iyo waxyaalaha soo saaray iyo telefoonka iyo kuwayaalkaasa ah kuwa caqliga ah ma aanu dhihin waxyaalahaas oo kale waa kuwa alla ku sheegay yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wa macan ilaakhirati hum gaafiluun waxyaalaha sanaacaadkaasu inkastoo yihiin waxyaalo loo baahan yahay oo manaafic a ah leh haddana kol haddayna waxyaalahaas kuwii eh, ikhtiraacay ayna ku gaadhin rabbigii waafajiyey ee ah, asbaabtantada ay qaadanayaan iyo musababaadkeeda isku xidhay ku aqoonsigiisa waxaan caqli lahayn ayuu alle ka soo qaadayaa marka waxyaalahan teknolojiyaduhu waxay ku fiicnaan lahaayeen inuu iimaan la jiro hadduu iimaan la jiro oo alla lagu aqoonsado nicmo ayay noqonayaan haddii kalese manfaca adduunyo keliya iskaga gaaban bay noqonayaan ehm, wayatafakkaruuna kana fakirayay fii khalqi samaawaati waalard cirkiya dhulka abuurkooda iyo waxyaalahaasna ka fakiraayey marka si ay uga fakirayaanna uu yahay si rabbi ugu aqoonsadaan ma aha inay marka muxuu ahaaye xidigaha iyo socodkooda iyo ay aada iyo aad bay u rasdiyaan oo aad ay aad bay u yaqaanaan oo xidig walbaba intuu yahay iyo xajmigiisa iyo inta ilbirasigiiba inta kilomitro gooye iyo meeshuu ku socda majrahuu ku socda iyo waxyaalahaas oo dhan aad bay gaalada u yaqaanaan oo madoobaadka qoraxda iyo dayaxi iyo intayna weli dhicin bay saacado fara badan ka horow iyo maalmo fara badan ka horow ka sii warramaan laakiin sidii alla uu rabay maaha aha sidana marka ay uga fekeraan iyaga u yaqaanaan waa si dunyawiyahoo maadi baxti a ah weeyaan marka taasna kolkay sidaa hadday noqoto alla agtiisa qiimo kuma leh sidaasuu marka alla u leeyahay kolkay ka fekeraan waa inay yidhaahaan rabbanaa maa khalaqta hada baatilan subxaanaka faqina cadaab annaar kuwa sidaa yidhaaha weeyaan ee kuwa marka waxa oo dhan inay wax iska maadiya ay yihiinoo wax iska muxuu ahay aan wax diin shaqo kule aan ahayn ay yihiinna kuwaas ma aha marka kuwa caqligale ma aha rabbanaa maa khalaqta haadaa rabbiga yow kan bilaash uma aadan abuurin ee xikmad baad u abuurtay subxaanaka hufnaantaada iyo nasahnidaada faqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeeda allow naga badbaadi wa qaala tacaala afalaa yanduruuna ila alibil miyayna fiirinaynin geela kayfa khuliqad sida loo abuuray adimnadeeda iyo madaxeeda iyo luqunteeda iyo indhaheeda iyo sida marka muxuu muhimmada alla uu abuuray ee rarashada iyo dhulka lamadegaanka inay ku socota iyo uu si waafaqsan alla uu abuuray wa ila asamaa'i kayfa ruficat cirkana miyayna fiirinaynin sida alla uu u dheereeyey sare uu qaaday iyagoo wax tiiraroo hayoo la arkaya aanu jirin sakfi uga dhigay sakfi marfuuca uga dhigay wa ila aljibaali buuraha miyayna arkaynin kayfa nusibad sida loo dhisay loo qutamiyey ee baroosimo er-, ee dhulka looga dhigay haddii kale inala leecleeci lahayd wa ila alardi kayfa sudxat dhulkana sida loo fidiyey loo ballaadhiyey sadxiga alla marka uu sheegayo sutixad uu leeyahay meelo qaarkoodna muddat uu ku yidhaaho ma aha macnaheedu inuu shakliga ay tahay inuu ka warramayo shakliga ay dhulka ay tahay inay si kubida kubadda ay tahay inay sida ukunta ay tahay inay sida gogosha oo kale u fidsan tahay inay afargeesoo tahay inay mudawar tahay midna kama warramaya laakiin waasicnimadeeda iyo ballaarkeeda unbuu ka warramaya markaas allana subxaanahu wa tacaala ashyaadaas cilmiyada ah ee kownka ku saabsan markuu ka warramayo wixii muxuu ahaaye inta xaqiiqada ah ee iimaanku uu ku xidhan yahay ayuu uga warramaa mooyaane tafaasiil uma sii dhex galo oo taas marka tafkiirka dadka iyo yuu ku daayaa iyo tajaaribtooda fadakir waaniyo wacdi inamaa anta mudakir adigu waaniye iyo wacdiya un baa tahay lasa calayhim bimusaydir adu mid xukumayo oo qasbaaya ma adihide wa tacaala afalam yasiruu fi lardi fayanduruu miyayna dhulka dhex soconinoo ayna fiirinin oo xaalkeeda ayna ka fakerin sida dadkii hore iyo loo halaagay iyo ayna taariikhda aahaartii dadkii hore ay ka tageen iyo markay arkaan miyayna ku cibro qaadanaynin waxyaalaha dadkii hore ay ka tageen iyo aahaartii iyo lafaha iyo alaabtii iyo weelashii iyo ay adeegsan jireen iyo waxyaalaha aada la isagu hawliye ee iyo loo sameeyey ragay ku takhasusaan ee buugaga laga qoray ee la tasawiro oo laysku hawliya bay ka mid yihiin zamanadantada laakiin iyadana marka waxaan weeyaan mid aan mid iimaan ku xidhaan aan ahayn oo rabbigii subxaanahu wa tacaala dadka abuuray iyo dadka hore u dhinteen iyaguna inay u dhimanayaan oo lasoo bixin doono iyo waxyaala sidaasa ah, ayna kaga fakiraynin marka tafkiirku alla uu sheegayaayo ka noocaasa ma aha wاlaayaatu fi lbaabi kahiira wa min alaxaadiid alxadiidu الsaabiq xadiidkii hore ayaa ka mid ee soo hormaray ee ahaa alkayisu man daana nafsahu xadiidkii hadda ka hor aan soo maray mashaa'ikhduna ay daciifiyeen een dhihi jirayna waxaan filaynaa inaanu xasan ka yarayn shahiidkiisa aan sheegnay kaasaa isaguna ka mid aha baabun fi lmubaadarati ila alkhayraat degdega khayrka loo degdego oo aan laga daahin waxafi man tawajaha likhayrin iyo guubaabada lagu guubaabinayo qofkii shay khayra xaggiisa u jeedsaday oo inuu sameeyo doono cala aliqbaali calayhi biljiddi min gayri taradud inuu shaygaas ku jeedsado oo si dadaal uu ku jiro oo walaac iyo taradud iyo takaasul aanu ku jirin uu u galo shaygaas qaala allahu tacaala fastabiqu lkhayraat u tartama khayraadka u tartama wa qaala tacaala wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wajannati carduha asamaawaati walardu ciddat lmuttaqiin saaricuu u degdega ilaa maqfiratin dembi dhaaf oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka yimid iyo wajannatin beer carduhaa ballarkeedu asamaawaatu walard samaawaadkii ardadu laisku fidiyey uu la egyahay hal beer oo keliya hal qof oo dadka ahlujannaha ah qofka ugu darajo yar ah waxa la siinayo yaa samaawaadka iyo ardadaba adduunka oo dhan kaga weyn toddoba toban goor kusoo laalaabmaysa uciddad oo loo diyaariyey lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada loo diyaariyey marka aayadaha kalena ay sii sheeg sheegeen kuwa muttaqiinta kuwa ay yihiin oo taqwadu waxay tahay laga garanayo aladiina yunfiquuna fi الsaraa'i wالdaraa'i wاlkaadimiina ghayr ilى akhir اaayaat yani marka kol hadday tiri uciddat macnuhu waxaa weeyaan jannadu waa abuuran tahay oo waa jirtaa dad waxaa jira ku dooda oo yidhaaha jannadu hadhow baa alla abuuri doona iyo naarta toona hadda ma abuura laakiin axaadiidta iyo aayadahooda waxay caddaynayaan in alla uu abuuray oo ay jiraan oo haddaba ay joogaan wa ama alaxaadiid faalawalu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama qaal baadiruu biاlأcmaali fitanan ka qiطaci اleyli اlmudlim yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafira aw yumsi muؤmina yusbixu الrajulu muؤmina wayumsi kaafiran aw aw yumsi muؤmina wayumsi muؤminan wayusbixu kaafira yabiicu diinahu bicradi min الdunya baadiruu ka booba oo uga horeeya o uga degdega bilacmaal camalada camalada saalixa badsada oo fitanan fitnooyin ka degdega fitnooyin imaan doona oo waktigaas ayna idiin suuroobi karaynin camalka saalixa sidii hadday idinku suuro gelayso ka booba oo badsada camalka saalixa intayna fitnooyinkaas idinku dhicin fitnooyinka ka qiطaci leyli mudlim habeen mugdiya saacadihiisa oo kale ah oo siday saacadaha habeenku isaga daba yimaadaanu marka saacadi tagtaba tu kale imaanayso tidnasaa isaga daba dhacaya oo mid markay dhammaataba tu kale ay ka daba imaanayso silsilada isdaba socdo ah oo midaba midda kale ay ka weynto oo midaba midda kale lagu ilaawayo inta ayna dhicin marka fitantaasuna qalaaqisha iyo dagaalada iyo waxyaalaha dadka muslimiinta dhexdooda dhacaya sida hadda soomaaliya ka taagan oo kale iyo caalamka islaamigana meelo aada u fara badan oo kamida ka taagan kaasuu ka digayaa nebi sala allahu alayh waali wasalam yusbixu rajulu mu'minan qofku wuxuu waabariisanayaa isagoo mu'mina wayumsi wuxuuna gaalbaysanayaa oo gabalku u dhacayaa kaafiran isagoo gaaloobay wayumsi yumsi mu'minan isaga oo yani mid kale mid kalena wuxuu gabalku u dhacayaa mu'minan isagoo mu'mina wayusbixu kaafiran isagoo gaaloobayna waa waagu ugu baryayaa sidee buu markaa u gaaloobayaa yabiicu diinahu diintiisuu ku iibinayaa bicaradin min addunya nafci addunya diintiisa ku iibsanaya alxasan albasri raximah اllah wuxuu ku fasiray kufrigan kada iyo iimaankan kada wuxuu yihi yusbixu rajulu mu'mina yani muxariman dama akhiihi isagoo mu'minaho yani dhiigga muslimka iska ilaalinayaabuu yuu waaga u baryayaa wa waana gabaldhacsanayaa kaafiran isagoo walaalka dhiigiisa xalaashanaya marka habeenkiibaa balaayo lagu akriyayo maalintii baa lagu akriyayo reer hebel waxay yeeleen ma og hebel la dilyo hebel la diliyo kan baa la sameeyo kana nagu sameeyeeno markaasuu qoriga qaadanayaa oo dhiigga muslimiinta bannaysanaya iyo dagaalada iyo fitnada dhankiisa ka gelayaa ama habeenkii markuu soo haydaaba bala lagu akriyayaa naagihii iyo haweenkii carruurtii iyo waxay kusoo ururayaano ay ugu waramayaan wax balaya oo ku guubaabinaya markaasuu malada tuuranaya rawaahu muslim الثاني عن أbي sirwcة بkسr الsin الmhmلة وفتxa sarwcة iyo sirwcة cقبة بن الxاariث رضي الله عنه qاaل صlayت وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمdينة الcصراء nebiga slى الlه عليه وaلي وسلمna jirkiisa ayaan madiine gadaashiisaan ku tukado yani imaamuun baan u noqday salaada casr madiine anagoo joogna faslma waa salaamo naqsaday ثuma qaama waa kacay musrican isagoo degdegaya fatakhaطىa riqaaba الnaas dadka qoortoodu ka taltallaabsaday yani dadkiibu soo jiro ka soo taltallaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi haweenkiisa qolalkooda midood ayuu soo aaday si dhaqsa ah buu soo baxay marka takhadigaasu haddii qofka arrin degdeg ku ku qasabtahay ay jirto waa way bannaan tahay laakiin sida dadka qaarkood ay yeelaano iyagoo soo daahay masjidkii oo la buuxi laga hor buuxiyey inay dadka soo jiiraan oo kusoo joogjoogsadaan kasoo taltallaabsadaan meel raadsanayaan iyo taas weeye midda xaaraanta ahee nebigu ka digay gaar ahaan maalinta jumcada iyo ayib marka arrin taari oo ku timid daraaddeed oo degdeg uga baahan daraaddeed buu nebigu alayh sala dadka usoo jiray uga soo taltallaabsaday fafazica annaasu min surcatihi dadkii waxay ka anfariiroon ka argagaxeen dhaqsaha uu kacay saw maxaa nebiga alay sl maxaa ku dhacay fakharaja calayhim waa ku soo baxay fara'aa wuxuu arkay annahum qad cajibuu min surcatihi inay ka yaabeen dhaqsihiisii qaala markaasu wuxuu yidhi dakartu waxaan xusuustay shay-an min tibrin cindanaa wax oo tibri ah oo agtayada yaalay baan soo xusuustay tibrigana isagaa fasiri doonee waa macdanka dahabka ama fidada ah een weli la tumin een lacag laga dhigin ee sidii looga soo qoday godkii ah kaasaa la yidhaahaa tibr fakarihtu waxaan nacabaystay an yaxbisanii inuu hawliyo idaahiyaan ka baqay oo caawa uu guriga ku baryo fa amartu biqismatihi qaybintiisaan ayaan faray wax dahaba uu rabay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam inuu qaybiyo yuu salaaddii kusoo dhex xusuustay marka intii sidii caadigiisa uu ahaayee kolkuu salaada laga baxo inuu waxoogaa yar fadhiyo oo dikrigii iyo la yimaadaadii waa khilaafo isla markiiba intuu booday oo dadkii joogay ayuu soo kala hagaajiyey markaasna soo noqday marka macanihi marka waxaa weeyaan wuxuu ku camal falayaa nebigu sal l sl amarkii aayadahan soo marray oo khayrka in loo degdego si dhaqso ah loo sameeya rawaahu albukhaariy wa riwaayatin lahu yacni lilbukhaariy kuntu khallaftu fi lbeyti tibran min asadaqa waxaan kaga imid guriga eh, tibri oo zakadii ah fakarihtu an ubayitahu waxaan necbaystay inaan bariyo oo caawa u baryo oon daahiyo ayaan necbaystay anugu dadkii mute aan gaadhsiinin uu igu baryo atibru qiطcu dahabin aw fida waa qidcooyin dahab ama fida oo yani kolkaas lacag aan ahayn الثالث عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وaلي وسلم يومa أحد nin baa ku yidhi nebiga sala allahu alay wasalam maalintii uxud yani dagaalkii uxud markii uu dhacayay buu ku yidhi ara'ayta bal iiga waran in qutiltu haddii la idilo yooma uxuddaas yaa muxuu ahaayey shaad weeyaane arrinkan kadu wuxuu dhacay sida mashhuurka ku afay kutuba siyar yooma bedr ara'ayta iiga waran in qutiltu haddii la idilo fa ayna ana xaggeen anigu joogaa xaggeen tegaya haddii la idilo qaala markaasuu yihi fi ljanna jannadaad tahay jannadaad gelaysaa fa alqaa wuxuu tuuray ninkaasu tamaraatin fii yadihi kunna fii yadihi xabada timir oo gacantuu ku hayay oo cunayay oo rabay inuu dagaalka ugu tabaraysto yuu iska tuuray ninkaasna waxaa la dhihi jiray cumayr ibn alximaam ayaa la dhihi jiray radia allahu canhu uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay muttafaqun caleyh marka ninkaasu wuxuu ka degdegay xabadihii timirta ahaa ee dhuubka uu ku haystay intuu cunaye dhammaysanayo inuu khayrkii iyo jihaadkii ka sii fadhiyo ayuu ka dheeraystay oo oh, riwaayo kalena waxayba tidhaha wuxuu yidhi eh, lain baqiitu xataa aakula tamaraati haadihi inahaa laxayaatun طawiila haddiiba aan sii noolaado intaan intan dhuubkaa timirtaa ka dhammaysanayo waaban cimri dheeraha markaasu intuu iska saydhay ayuu jihaadkii dhankiisa ka galay oo uu ku dhintay radia allahu canhu xadiidkan kada waxaa weeye muttafaqun calayhi wuuna soo noqon doonaa raqam alf وثulثumiya وarبacata caشhar الرaaبع عan أbي هurayرaةa رadي الله عanهu qala jaءa rajul ilى النabiي slى الله عليه sلم faqala ya rasuula الlah ayu صدqةi أcظmu أجrا sadaqada teebaa ugu weyn xagga ajirka qaala markaasu wuxuu yidhi an taصadaqa inaad sadaqaysata baa ugu weyn wa anta صaxiixun adiguna aad fayowdahay shaxiixun oo maal jeceshaa maalka ku dhegan tahay taksha alfaqra faqri aad ka baqayso wa ta'mulu lqinaa hodantinimana aad rajaynayso adigoo fayow oo maal jecel oo eh, inaad maalku uu kuu batana rajaynaya inuu maalku kaa yaraadana ka baqayso oo isu haysto inaad muddo badan noolaanayso inaad wax sadaqaysato taasaa ugu fiican walaa tumhil ha koranino ha sugin xataa idaa balagat alxulquum markay hunguriga naftu soo gaadho dhuunta kuu timaadee sakaraadka ku hayo qulta aad dhahdo lifulaani kada walifulaani kada hebel waxaasuu leeyahay hebelna waxaasuu leeyahay waqad kaana lifulaan qad kaana lifulaanin taasu laba macno ixtimaashaa midu waxaa weeyaan inuu iqraar yahay qirasho uu qiranayo oo qowlka ninkaas uu ka mid oo aad tidhaaho waqad kaana lifulaanin calaya kada wa kada hebel waxaasi waxaasu igu lahaan jiray inuu min qowli nabiyi sala allahu alayh waali wasalam uu yahayna waa suurowdo oo fulaanka uu sheegayana waaridkii uu ka wado oo macnuhu uu yahay waqad kaana amru waqad kaana almaalu yani saara almaaru maalu maalkii isaga oo noqdayba lifulaan yani liwaarisika oo kolkaa maalkaagiiba aan ahayn hantidaadiiba aan ahaynoo maalkaagood la baxaysa aan ahayn kolkaa hala sugin muttafaqun calayhi alxulquumu majra nafas meesha hunguricadka ay ah naftu neeftu marto kaasaa la yidhaahaa waalmarii'u majra aطacaami washaraab mari-ana waxaa la yidhaha hunguri madowga cuntada iyo cabitaanka iyo maraan kaasaa la yidhaha طacaamka iyo sharaabka kay maraan alkhamisu can anasi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam akada sayfan yowma uxud sayf buu qaaday nebigu sal ه alay slm maalintii uxud faqaala markaasuu yihi man yaakudu hada minii man yaakudu minii haada yaa seefkan iga qaadanaya fabasatuu aydiyahum gacmahooday soo fidiyeen kullu insaani minhum yaquulu ana ana nin waliban uli aniga aniga oo inuu ku dagaalgalo uu rabo qaala markaasuu yidhi faman yaakudhu bixaqi iyo xaqiisa ku qaadanaya bilaasha laysaga qaadanaya meehee xaq buu leeyahay sharad baa uu leeyahay yaa ku qaadanaya faaxjama annaasu dadkii waa ka joogsadeen oo dib bay gacmihii uga laabteen faqaala abu dujaanata radia allahu canhu ninka abudujaana la yidhaha magaciisana oo iman doona baa wuxuu yidhi ana aakuduhu bixaqi anaa xaqiisa ku qaadan doona yaa rasuula allah faأkhadahu waa uu qaatay fafaraqa bihi wuxuu ku kala jeexay haama almushrikiin yani ru'uusa almushrikiin haam waa jamcu haama haamaduna waa madaxa madax gaaladu madaxa kala dhoway ku kala jaray rawaahu muslim isma abi dujaana simaak ibni kharashata radia allahu canhu qowluhu axjama ay tawaqafuu xalaqa bihi ay shaqa haama almushrikiina ay ru'uusahum aلsaadisu can zubayr bni cadiyin qaala atayna anas bna maaliki radi allahu canhu anas bn maalik baanu nimid fashakawnaa ilayhi waxaan uga dacwoonnay ma nalqaa min alxajaaj alxajaaj ibni yuusuf athaqafi alamiir alaalim amiir alciraaq dhibkuu nagu hayo ayaan anas ugaga calaacallay faqaala markaasu wuxuu yidhi isbiruu iska sabra iska dulqaata fainahu xaalku wuxuu yahay laa yaatii zamaanu waqti inaanu imaanaynin ilaa waladii bacdahu sharu minhu kaka dambeeya unbaa kasii xun eh sharka ka dambeeya unbaa waqti walba kasii xunoo dadkeena kasii dambeeyana ka dhib badnaan doonee iska sabra xataa talqow rabbakum ilaa rabbigiin aad kala kulantaan samictuhu min nabiyikum sala allau alay slam nabigiinaan arrintaas aan ka maqlay ayuhi marka xadiidkan kadu marka waxaa weeyaan xagga uu ka soo gelayo baabkii isaga ahaa waxa weeyaan in khayrka ay iyo camalka ay badsadaan oo ayna waxba muxuu ahay dhibaatadan haysatay iyo waxa ay iska ilaawaan oo waqti fiican bay hadda ku jiraan oo kolka loo fiiriyo waqtiyaalka kale ay khayrka badsadaan saasuu ku guubaabinaya oo xadiidkii wuxuu la mid yahay baadiru bilacmaalidii aan soo marray oo kale buu la macno yahay rawahu الbukhaariي السابع عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal baadiruu بالأعماaل سبعا ka boob oo kaga degdega camalada صaalixada ah toddoba toddoba arrimood intayna imaanin camalka saalixa badsada oo muxuu ahay ka degdega hal tantadiruuna miyaad sugaysaan ilaa faqran munsiya ilaa faqiirnimo oo idin ilowsiisa naftiinaba idin ilowsiisa camali waxba idan aydan xusuusanin aw qina mudqiya ama hodantinimo idin kibrisa aw maradan mufsida ama ma cudur jiro oo quwadiinna iyo mxuuha xawaasiinaba fasaadisa oo aydan wax ka qabsan karaynin aw haraman mufanida ama muxuu ahaa gabow oo idin fasaadiye oo caqliga idinka qaada ow mowta mujhiza ama geeri idin dadajiso oo si dhaqsa a ah nafta idinka qaata aw dajaala mise dajaal mooyaane fa sharu gaa'ibin yuntadar wax la sugaayo oo maqan ka xun weeye isaguna dajaal aw saacata mise qiyaamaha mooyaane wasaacatu qiyaamahana adhaa musiibo badan wa amaru oo kharaad badan toddobadaa waxaan ahaynood sugaysaan in toddobadan midkood intaynu idinku dhicin camalka badsada weeyaan rawaahu atirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiidun xasan weeyaan buu yidhi sidaa runtaana xadiidku xasan ma aha waa xadiid daciifa weeyaan xadiidkan kadu xadiid daciifa weeyaan oo sanadkiisa nin ku jiro oo la yidhaha muxarar ibni haaruun ninkaas oo daciif ah sababtiisu xadiidkan kadu ku daciifay xadiidkana mar labaad buu kusoo noqon doonaa raqam hamsamiya amaaniya wa sabciin الثامن عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه علي سلم قال يومa خyبر لأعطينa هذه الراaية رaجuلا يحب اللهa ورasuuله waxaan siinayaa wale waxaan siinayaa bandiradda bandiradda yani mxuu ahaayey jeiشhka lagu dagaalgeliyo weeyaan لأnno caadadu waxay ahaan jirtay qofka hogaaminaya dagaalka hogaaminaya yaa bandiradda u qaadi jiro lagu soo hoyn lagu soo heran jiray الثامن عنه رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه علي سلم قال يومa خyبر لأعطينa هذه الراaية رaجuلا يحب اللهa ورasuuله waxaan siinayaa wale waxaan siinayaa bandiradda bandiradda yani mxuu ahaayey jeiشhka lagu dagaalgeliyo weeyaan لأnno caadadu waxay ahaan jirtay qofka hogaaminaya dagaalka hogaaminaya yaa bandiirada u qaadi jire lagu soo hooyan lagu soo hiran jiray oo colku ay fiirsan jireen oo meeshu mare ay kasoo dabamari jireen marka kolkaasna waxay ahayd dagaalkii khaybar markii lagu jiray oo khaybarna yahuuddu waxay lahaayeen qalcado aada u waaweyn oo xoog badan khaybar macnaheedu macnaheeduba kolka la fiiriyo waa bimacna alxusni weeyaan khayaabirna waa la dhihi jiray bimacna alxusuun ah markaas isagoo inta la dagaalamay dagaalkii laga soo hoyday oo raggii waxba lasoo qaban waayey oo dhaawacyo badan ay soo gaadheen kolkii galabtii marka laga soo noqday dagaalkii ayuu wuxuu yidhi berri waxaan bandiiradda u dhiibi doonaa nin alliya rasuulkiisa jecel oo alliya rasuulkiisuna ay jecel yihiin sida riwaaya kala dhacdo yaftaxu llahu calaa yadayhi alla subxaanahu wa tacaala gacantiisa uu noogu furi doono oo guusha inagu siin doono yahuudda aan kaga adkaan doono qaala cumaru radi allahu canhu cumar baa wuxuu yihi famaa axbabtu ma aanan jeclaanin alimaarata madaxtinimo ilaa yowma idin maalintaan mooyaane maalinta maalin aan ahaynoo madaxtinimo jeclaaday ma jirto maalintaas waan jeclaado in ninka colka madaxda looga dhigayo bandirada loo dhiibaya aan noqdo ayaan jeclaystay jeclaysigaa u jeclaystayna marka madaxtinimo daraaddeed uma jeclaysanine ammaantaas alliya rasuulkiisu inay jecel yihiin oo alliya rasuulkiisna uu jecel yahay oo muslimiinta guuli usoo hoynayaa inuu fadiiladaa helo daraaddeed buu jeclaystay fatasaawartu lahaa waan isu dheereeyey oo kor baan isugu taagay inuu arko oo uu ani ii dhiibo rajaaan udcaa lahaa rajaynaan rajaynayo in aniga la iigu yeedho oo hool la iidhaaho fadacaa rasuulu llahi sala alla alay slm kolkaasu marka galabay ahayd marka aroortii la isu soo yimid ayuu rasuulka alle wuxuu u yeedhay caliya bna abi aalibin radia allahu canhu cali bna abi aalib buu u yeedhay cali bna abi aalibna kolkaa goobtaa waaba ka maqnaa oo waa eh, waa bakoorhaysnaa indhaha laga hayay siday riwaayadda sacd ibn eh, sahl ibni sacdi radia allahu canhuma ay sheegto markaasuu cali bn abi aalib buu u yeedhay faacطaahu iyaahaad bandiradii buu siiyey waqaal wuxuuna ku yidhi imshi walaa taltafit xataa yaftax allahu calayka waa halkan marka halka ulajeedada ee xadiidku uu ka soo gelaya baabka in qofkii shay khayra xaggiisa aadaay uu ku dhaqsado oo si himmad ah uu u dhex galo soco oo dib ha soo fiirinin ilaa alla guusha kaa siiyo fasaara caliyu radia allahu canhu shay-an waxoogaa buu socday cali uma waqaf waa istaagay kolkuu waxoogaa socday oo weliba uu la rucleeyey sida riwaadaas kale sheegayso ayuu soo xusuustay inuu istifsaar nabiga sala allau alay wasalam uu uga baahan yahay markaasna wuxuu xusuusnaa soo gadaal ha soo daynoonintii marka intuu istaagay buu isagoo xaggii usii jeedaan gadaal fiirinaynin yuu dhawaaqay fasaraka waa dhawaaqay waa qayliye wuxuu ku dhawaaqay yaa rasuula allahi calaa maadaa uqaatilu nnaas yaa rasuul allah dadka maxaan kula dagaalamaa dhawaa kalena waxay dhahdaa ma yaan la dagaalamaa ilaahay sideenna ka noqdaan maana dagaalka ka deenaynin mise wax kaloon kaga deynaya baa jira qaala markaasu wuxuu yidhi qaatilhum xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah la dagaalam ilaa ay ka qiraan inaanu jirin kulla caabudo alle mooyaane maxamedna uu rasuulka alle uu yahay faidaa facaluu daalika markay sidaa yeelaan faqad manacuu minka waa kaa ceshadeen dimaa'ahum dhiigoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodayba ilaa bixaqihaa laa ilaha illa allahu xaqeedii mooyaane oo xuquuqda islaamiyadu waajibinaysa mooyaane waxyaalaha dhiigga in lagu daadiya lagu dila muta inay galaan maalan oo qisaas iyo xuduud iyo waxa ay galaan ama maalka waxa in lagaga qaado markaa xaqi ku waajibay ceshadaan iyo wax mooyaane wa xisaabuhum cala allah xisaabtooduna jirtaayo shahaadada ay ku dhawaaqayaan hadday munaafiqnimo ka tahay adi shaqa kumaleyda ka aqbal xisaabtooda alla jirta rawahu muslim xadiidkuna mar labaad ayuu imaan doonaa raqam mi-a wa hamsa wa sabciin ayuu ku imaan doonaa isaga oo laakiin ee waxoogaa ku khilaafsan oo ah riwaayo kale riwaayatu sahl ibni sacd inay tahay baan fiiyaa middaa uu ku soo noqon doono ah, riwaayatu sahl ibni sacd wey laakiin isla qisada ayay iyaduna ku saabsan tahay kaa sahl ibni sacdi naftiisu mar labaad ayuu isaguna soo noqon doonaa waa gaari doonaa <clears throat> qowluhu tasaawartu huwa bisiini lmuhmala ay wahabtu watataawaltu waan u booday oo waan isu dheereeyey weeyaan rasuulku istusaayey baabun fi lmujaahada mujaahadada marka waxaa weeye waa nafta mxuahay cadaadinteeda iyo ku dadaalka lagu dadaalo cibaadada lagu dadaalo mujaahada la yidhaahaa qaala allahu tacaala wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa in allaha la almuxsiniin kuwa u jihaaday jidka iyaga ku jihaaday ee cibaadada iyada ku dadaalay lanahdiyannahum waxaan ku hanuuninaynaa subulanaa jidadka iyaga khayrkaan waafajinaynaa weeyaano jidadka khayrkaan ku hanuuninaynaa wa in allaha la maca almuxsiniin allana wuxuu la jiraa kuwa wanaagga sameeya ayuu la jiraayo uu taageeraayo ah oo khaas a weeya miciyada noocan kadoo kale oo dad gaara markuu alla yidhaaho kuwaasu alla la jiraa macnihiisi waxaa weeye alla khayrku waafajinayaayo waa taageerayaayo waa hanuuninaya weeyaan baa laga wadaa yani wa qaala tacaalى wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa ay yaqiintii kaaga timaad lama huraankii ilaahu kaga yimaado yaqiinta la sheegayaana waa geerida sida xadiid kale nebigu sala allau alيh wala slm ku fasiray marka macnuhu waxaa weeye cibaadada rabbigaa daa'im ilaa aad kaga dhimato wa qaala tacaala wdkur wdkur isma rabbika watabatl ilayhi tabtiila udkur isma rabbika rabbigaa magaciisa xus watabatl ilayhi isaga u go tabtiilan guitaan ay inqatic ilayhi alla u go weeyaan ugo-idda alle loo go-ayaana la sheegayaana marka in meel la fadhiisto masjid iyo zaawadiya la isku oodo oo adduunyada laga go-a maaha waa in cibaadada alle iyo muxuu ahaayey alle muraaqabadiisa la badiyo isagoo qofku adduunyadii ku dhex jiro oo muxuu ahaaye reer dhaqanayo oo maal dhaqanaya haddana aanu ilaawin alle xuquuqdiisii aanu ilaawin oo wuxuu samaynayaaba dar alla u sameeyo wa qaala tacaalى faman yacmal mihqaala daratin khayran yara man yacmal qofka sameeya mihqaala daratin quraanjo qadarkeed quraanjada yaryar ayaa la yidhaahaa darre la yidhaahaa waxaa kaloo darre la yidhaahaa dariishada marka aad fiiriso ee uu iftiinka qoraxdu ka soo galo wax ah yar yar oo inuu dhex warwareegaysanayo aada moodo oo boor yar yar ah kaasna darre waa la yidhaha ani waxau laga wada wax aad u yar oo khayran oo khayr ah qofka sameeyaayo yarah waa arki doonaa wax yar oo khayra ah qofka sameeyaayo waa arkaya wax yar oo shara qofka sameeyaana waa arki doonaa wa qaala tacaala marka sidaasna macnaheedu waxaa weeye khayrka inaan la fudaydsanin waxaan wax macnolama aha daraaddi aan la isaga daynin وqاala تaعaaلى وma تqdimuu لأنfusikm min khayri تجiduuhu cinda الlah huwa khayrا وأcdma أجرا وma تqadimuu لأنfusikum wax alla waxa naftiina u hormarisaanoo min khayrin wax wanaagsan aba تجiduuhu cinda الlah alla agtiisaad ka heli doontaan huwa khayran isagoo khayr badan oo وأcdama أjran weyn xagga ajrigana u weyn baad ka heli doontaan wax kastoo aad samaysaan wax yara ama wax weynaba وqaala taعaalى wmaa tunfiquu min khayrin fain allaha bihi caliim wax alla waxaad bixisaan oo wax khayra abaa alla waa ogyahay alla waa ogyahay marka la ya wmaa tunfiquu min khayrin ya aayaddan ma tafcalu miyu ah ha waa laba kala aayadood baan filaya wmaa tunfiquu min khayrin fain allaha bihi caliim iyo ayaddantada marka isagu wuxuu ku dabdiyey aayadda laba boqol toddobaatan iyo saddex min suurati اlbaqara wاlaayaatu fi lbaabi kahiiraة macluuma waa mal axaadiid faاlأwlu can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasul lahi sala اllau alيyh wali wasalam in allaha tacaala qaala alla sarreeye wuxuu dhahay man caadaa lii weliyan qofkii la collooba weli kay ah qof saalix oo mu'min oo kay ah qofka la collooba faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal inaan dagaal la gelayoon col u ahay yaan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayguna iiguma soo dhowaado bishay-in wax oo axaba ilaya aan ka jeclahay mima iftaradtuhu calayhi wixii aan ku waajibiyey waajibkii aan saare oo guto waxaan ka jeclahay addoonkaygu iigu soo dhowaadaa ma jiro wamaa yazaalu cabdii addoonkayguna kama zuulaya yataqarabu ilaya binawaafil inuu iigu soo dhawaado sunnooyinka kolkuu faradka igu taadana sunnooyinka xataa uxibahu ilaa ka jeclaado kolka ugu horaysa waa in horta hore faradka la guto isagoon faradkii aan gudanin cibaadada hadduu yidhaaho sunnooyin badso sunnooyinkaasi uma dhigmaayaan faradkaa u dayacay marka kolkuu faradkii gutoobuu marka sunadii sunnooyinkiisii badsanayaa ilaa uu alla uu ka jeclaado maxaba alla uu ka gaadho fa idaa axbabtuhum markaan jeclaadana kuntu waxaan ahaanayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalkiisa wx ku maqlayaan ahaanaya dhagihiisa wax ku maqlayaan u ahaanaya wa aladii yubsiru bihi araggiisa wax ku arkaayaanu ahaanaya wayadahu alatii yabtishu bihaa gacantiisa wax ku qabanayaanu ahaanaya warijlahu alatii yamshi bihaa lugtiisa uu ku soconaya yaanu ahaanaya sidaasaan xawaasta iyo xubnahaasaan u ahaanayaa marka uu alla leeyahay subxaanahu wa laba siyood ayaa lagu fasiraayo mid waxa weeyaan halkuu kaga adeegan lahaa xubnihiisa iyo xawaastiisa kaga adeegan lahaa oo wax ku qabsan lahaa anaa u qabanayo uma baahanayo waa si aan soo marray xadiidkii ibni cabbaas aan ku soo marray ee exfad illaaha tajidu tujaahaka iyo ayuu la mid yahay midka kalena waxaa weeyaan xubnihiisaas iyo adimadiisa iyo xawaastiisaasuba waxay noqonayaan kuwo ani ii go-anoo wax alla waxay qabanayaan oo dhanba dartay u qabanaya wain sa'alanii acطaytu hadduu waxay weydiisaan waan siinayaa wain istacaadanii hadduu imagan galo oo uu ka cawdu bilaystana la uciidannahu waan magan gelinayaa wuxuu alla wuxuu iga dalbado oo khayrana waa siinaya wixii sharahoo uu iga magan galana waa ka magan gelinaya rawahu albukhaariy aadantuhu macnaheedu waxaa weeye aclamtuhu biannii muxaaribun lahu inaan la dagaalamayaan ogeysiinay alle qofka iska celin karaa marka muxuu yahay dadka muslimiinta ee mu'miniinta ee saalixiinta marka qofkii dhibaayo dagaalkaas alluu ku jiraayo ha iska ogaado isticaadanii ruwiya binnuuni wa bilba isticaadanii iyo isticaada b labadaba waa la weriye الثاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال فيma yrwihi عن ربه عزa وجل waxa uu rabbigii ka warinayo kana marka wuxuu la mid yahay xadiid hadda ka hor aan soo maray oo xadiid qudsi ahaa ayuu la mid yahay xadiid qudsiga marka kadan la yidhaah wuxuu yidhi marka idaa taqaraba alcabdu ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraaca addoonku hadduu xaggayga u soo dhowaado taako dhudhun baan aniguna u dhowaanaya xaggiisa yacni wax yaroo cibaada hadduu iila yimaado wax weyn oo ka badantiisii oo ajri iyo hawaabo baan siinayaa wa idaa taqaraba ilaya diraacan hadduu iisoo dhowaado suxul iisoo dhowaadana taqarabtu minhu baacan bac baan u dhawaanaya bacna waxaa la yidhaahaa labada gacmood oo hareeraha loo kala fidiyo inta ay isu jiraan farahooda caaradahooda isu jiraan wa idaa ataanii yamshi hadduu ii yimaado isagoo lugaynayo oo socda ataytuhu harwalatan anu waxaan u imaanayaa orod baan ugu imaanaya xaggiisaan usoo ordaya rawaahu albukhaariy ahaaliu an can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ rawاه البخاarي نicmataani laba nicmadood weeyaan maqbuun fiihimaa oo lagu dago uu ku khasaarsan yahay kahiiru min annaas in badan oo dadka ka mid ihi laba nicmadood ayaa qaar badan oo dadka ka mid ihii ku khasaarsan yihiinoo lagu dagaayo ayna ka faa'iidaysanin oo ku habboonaan lahaa inay ka faa'iidaystaan waa labadee asixatu caafimaadka iyo walfaraagu howla-aanta qof hayow oo howlana aan haysanin xaas iyo carruur iyo waalid da-weyno iyo waxaas iyo mid aynu ku saabsanayn nicmo weyn buu haystaayo inuu ka faa'iidaysto akhriyadiisii adduunkiisaba uga faa'iidaysto ku habboonaan lahayd laakiin dadka badankoodu kama faa'idaystaan waa iska dayacaan dhalinyaradiina aada u dhegaysta marka waqti ay waxaa suurooday waqti waxaad gaari doontaan haddii cumriga alla idinku simo aad dhihi doontaan warberigii warberigii haddaan wax baran lahayn warberigii haddaan wax qabsan lahayn ahay ah, ah waa aan laga noqon karaynin ah, idinkoo waalidkiini joogo oo waalidkiinni iyo walaalihiinni ka waaweynaa iyo antidiini iyo ah, waxeedin idin diyaar yahay oo meelaha iska joog jooga iska ilaaliya marka nicmadaas waa la idin weydiin doonaa rawaahu الbخaarي w الraaبع xadiidka afraadna can caaishaةa radي allahu canha an النabiya sal ly slam kaana yaquumu min الleyl habeenkii buu taagnaan jiray oo salaad u taagnaan jiray xataa tatafطara ilaa ay ka dildilaacdo qadamahu labadiisa gomadood lugu intay barbararaan ayay dildilaacaan taagnida dherarkeeda daraaddeed faqultu lahu waxaan ku idhi lima tasnacu hada ya rasuula الله waqad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar maxaad sidaa isugu dhibaysaa ya rasuula allah adigoo alla uu kuu dhaafay dembigaaga kii horiya kii dambaba qaala markaasu wuxuu yidhi afalaa akuunu cabdan shakuura oo miyaanan ahaanaynin markaadu alla sidaa ii yeelay addoon mahadnaq badan oo shukri badan miyaan ahaanaynin yani shukri alla sidankeeda u yeelayaa weeyaan alla kol hadduu nicmadaa isiiye wuxuu iga mutay inaan ugu shukriyo mutafaqu calayhi wahada lafdu lbukhaariyi wanaxwuhu fi من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ayaa isaguna kanoo kale wariyey qisadan tadoo kale sidaasoo kale u wariyey labadoodana waa متفق عalayh xadiidkuna marka wuxuu ku iman doonaa kun iyo boqol iyo lixdan الخامس عن عائشhaةa رضي الله عنها أنها qاaلت kاna رsuuل الlahi صلى اه علي sلم rasuulka alle wuxuu an jiray إida dkla الcashru tobanku markay galaan tobanka dambe ee ramadaana weeyaane axya leyla habeenka waa noolayn jiray cibaaduu ku noolayn jiro ma seexan jirin ogogoshiisa waa la duubi jiray wa yqada ahlahu ciddiisana waa toosin jiray xaasaskiisa iyo gabdhihiisa iyo waa toosin jiray wajadda waa dadaali jiray washadda almi'zara guntigana waa dhuujisan jiray muttafaqun caleyh gunti dhuujinta laba macno labada lagu fasiro mid waxa weeyaan waa midkan uu sheegi doono ee ah inuu haweenka labadood isagaa sheegi doona haweenku ka fogaan jirayna waa la yidhaahaa oo muxaa eh, labaatanka beriya hore waa suroobi jirtay inuu haweenkiisii la kulmo laakiin tobankan dambe markay gaadhaan haweenka waa ka fogaan jiray eh, ama cibaadadu badin jireen weyaan weeyaan muttafaqun caleyh isaguna wuxuu kusoo noqon doonaa kun iyo laba boqol labaatan iyo saddex wاlmuraadu alcashru alawaakiru min ramadaan tobanka la sheega waa tobankaas wاlmi'zaru lizaar mizarkuna waa hosguntiga wa huwa shaddu lizaarkaasuna jinaayatun can ictizaali الnisaa guntiga iskama furi jirin yani haween iskagama furi jirin baa laga wadaa haweenku ka fogaan jiray baa laga wadaa arrinkaas oo kalena carabtu waa taqaanaayo gunti dhuujisashada iyaga oo ka wada naaga ka fogaadka waa jiraayo shicirkooda iyo waa laga helaayo nin baa wuxuu yidhi qowmun idaa xaarabuu shadduu ma'aasirahum can الnisaa'i walow baatat biadhaari nimanuu ammaanayay bu wuxuu yihi waa niman oo markaay dagaalamayaan guntigooda haweenka ka dhuujista walow haweenkooda hadday caadadii kasoo qubaystaan oo waqtiga diyaar yihiin waxa ay yihiin kolle ku tahay uma dhowaadaan marka nimankaasu kolkay dagaalka gelayaanbu ninkaas wuxuu ku ammaanay inay haweenka ka fogaadaan rasuulkana sala allau alay wasalam wuxuu gelayaa marka jihaad aakhira buu gelayaay cibaadadu badsanayaa markaasuu haweenka ka fogaan jiray wa qiila almuraadu tashmiiruhu lilcibaada xanjeerashadiisa cibaadada uu dadaali jiray baa laga wadaana waa la yidhi yuqaalu shadadtu lihada alamri mi'zari arrintan guntigaan isugu dhuujiyey gunti uu dhisha iskaga dhigay kay soomaaliduna yidhaahaan ay tashamartu wa lahu waan u xaytay oo waan u faaruq noqdo wax kaloo dhan baan iska dhaafay sida keliya u go-ay taana way yidhaaheen asaadisu can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sal ly slm وسلم المؤمن الqوي خyر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كuلi خyر muؤminka tabartale baa ka fiican oo allana uu ka jecel yahay muؤminka tabarta yar mid welibana khayr buu leyahy kolba hadduu muؤmin yahay wuxuu leeyahay khayr buu leeyahay laakiin midka qawigaha tabarta leh kaasaa marka ka nafci badan oo muslimiinta nafci usoo jiidaya kanse khayrkiisu kol hadduu daciif yahay waa naftiisa exris calىa maa yanfacuk ku dadaal wixii wax kuu taraya wax faa'iido ku leh oo dhan ku dadaal oo ha ka fadhiisanin ee danahaaga qabso aakhiriyo adduunkaagaba u shaqayso wastacin billaahi allana la kaasho waa laba arrimood oo laba noocoo dadka ka midihii ay ku qaldamaan oo midba nooc ay ka tagaan dadka qaarkood waxay inay mutawakiliin yihiin intay isku sheegaan ayay danahooda inay u shaqaystaan ka fadhiistaan iyagoo kolka ku andacoonaya wax alla ii qorayba waan helayaa kolley ma seegayo qaarra waxaa weeyaan intay dadaalaan oo ay shaqaystaan yay laakiin xirfadooda iyo xariifnimadooda iyo nashaadkooda iyo quwaddooda iyo aqoontooda iyo keliya uun ay moodayaan inay wax ku helayaan ee alle tawakulkiisiiba ay ka tegayaan iyo alle isticaanadiisii marka labadaa in isku daro weeyaan qofkii wuxuu awooddiisa ahaana uu la yimaado rabbina uu yidhaaho rabbiga eh, mxuu la tala saarto sida cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa waxaa laga sheegay inuu yihi ninka mutawakilkihi waxa weeyaan qofka beertiisa abuurka dhulka ku rida ee rabbina soo bixintiisa u tala saarta weeyaan wastacin billahi alala kaasho walaa tacjiis hadoqnoobin doqnoobin ha danahaaga ha ka fadhiisanin wain asaabaka shay-an hadduu wax kugu dhacana falaa taqul low annii facaltu kaana kada wakada low annii facaltu kada wakada samayintaala Ah, ah, low anii facaltu kada wakada haddaan saa yeeli lahaa kaana kada wakada sac saasay noqon lahayd hadhihin kolka hore dadaal laakiin markay dadaalkaagu waxba uu tari waayo qadarka alle kaa xoog badnaado oo arrintii ay si u dhacdo kolkaa hadhihin hh haddaan sa saa yeeli lahaa saa saasay noqon lahayd walaakin qul waxaad se dhahdaa qadara allahu wamaa shaa afcal allaa qadaray wuxuu doonuu la sameeya sidan alla ii qadari dhe laakiin kolka hore wuxuu alla ii qadari un baan helayaayo waxba anugu samaysan maayo hadhihin goobta dambese u hoggaansan qadarka alla marka qadarka alla isagoo horta horeba la rumaysan yahay goorta loo hoggaansamaa ee la ogaanayaa waxa alla u qadaraya wuxuu kale la kala ogaanayaa waa kolkay dhacdadu dhacdo fa ina low kelimadaa low i haddiidu taftaxu camala shayطaan camalka shayطaankay furtaa oo yacni qadarka alla odu hoggaansami weydi iyo sabir la-aan iyo waxaasay kuu keenaysaay haddii haddii hadhihin xadiidkana waxaa weeye rawaahu muslim الsaaبع canhu radي allahu canhu yani can abi hurayrata nafsih ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali waslama qaal xujibat الnaaru bالشhahawaat waxujibat الjanaة bاlmakaarih mutafaq عalayh xujibat waxaa lagu xayndaabay oo lagu hareereeyey annaaru naarta waxaa lagu hareereeyey bishahawaati waxyaalaha naftu jeceshahay yani waxaa ka sokeeya oo lagu galaa oo loo sii maraa waxyaalaha nafta ay jeceshahay maalka iyo zinada iyo beenta iyo rishwada iyo waxyaalahaas noocaasa ah ayaa naarta ka sokeeya oo naarta qofkii waxyaalaha jeela unbaa gala wacujibat aljanna jannadana waxaa lagu xijaabay lagu xayndaabo lagu hareereeyey lagu weegaaray bilmakaari waxyaalahay naftu karhanaysa ee necbaysanayso oo nafta oo shahawaadkeedii laga xirmaaniyo soomka iyo salaada iyo zakada iyo jihaadka iyo waxyaalahaas ayaa lagu galaa muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslim xufat badal xujibat xujubad bedelkeeda ayay iyadu waxay ahayd halkay riwaayadda hore xujubad ka ahayd iyo iyadu waxay riwaayada muslim dhabaysay xufad waana isla macno wa huwa bimacnaahu xufadkaasu eh, xujubad unbuu la macno yahay ay baynahu wa baynaha hada alxijaab faidaa facalahu dakalaha macnuhu waxaa weeyaan qofka iyo naarta ama jannada xijaabkaasaa u dhexeeya markuu xijaabkaas sameeyo buu mid walbaba xijaabkeeda hadduu usii maro ayuu gelayaa athaaminu can abi cabdillaah xudayfata bni اlyamaani radia allahu canhuma alyamaan oo xudayfe aabihiisa saxaabi buu ahaa shahiid oo mushahadaa uxud ka mid ahay radia allahu canhu mushahadaa lkhandaq ayaan ujeeda radia <coughs> allahu canhu waxa weeye magaciisa waxaa la dhihi jiray suxayl xusayl ibni jaabir ayaa la dhihi jiray radia allahu canhu qaala sallaytu maca annabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam daata leyla rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam yaa la tukaday habeen habeen salaatuleylkiisuu iska tukan jiray ayuu lasoo kulmay oo markaasu ku xidhay marka taasoo kalena uma diidi jirin nebigu sala allahu alayh waali wasalam qofkii intuu la kulmoo la tukada maan u diidi jirina waa u ogolaan jiray laakiin in jamaaco weyn dadku ay ku soo xidhaan gaar ahaan kolkay ramadaanka tahay iyo waa necbaayo waa u diidi jirayoo waa kii ka baqi jiray in lagu farad yeelo faiftataxa albaqara wuxuu bilowday baqaruu bilowday suuratulbaqara buu bilaabay faqultu waxaan is idhi yarkacu cinda almi'a boqolka aayadood aayadda boqolaad markuu gaadhu rukuuci doonaa uma madaa waa socday oo waa dhaafay faqultu markaasaan waxaan idhi yusallii biha fii rakca fii rakca yani fii salaa salaad buu ku tukan doonaayo iyadu salaad u kala goyn doonaa labadeeda ragcadoodoo nuska markuu joogu rukuuci doonaa nuska dambana ragcadda kale ku tukan doonaa saasaan is idhi famadaa waa socday oo waa dhaafay faqultu waxaan is idhi yarkacu biha iyadu ku rukuuci doonaa iyadu hal ragca ku tukan doonaa baan is idhi uma اftataxa الnisaa haddana wuxuu bilowday suuratu nisaa buu bilowday kolkuu iyadii dhameeyey intuu ka booday suuratu ali cimraan faqara'ha waa aqriyey uma اftataxa ali cimraan ali cimraan buu haddana bilowday intuu kusoo noqday faqara'ha waa aqriyey saddexdaas suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer buu aqriyey yaqra' weliba waa aqriyayay mutarasilan isagoo tartiibsanaya kaadsanaya tartiib buu aqriyayey idaa mara biaayatin fiiha tasbiixu sabax weliba dikri buu ku dhex wadayoo markuu soo maro aayad oo subxaanalaysi ay ku jirto intuu joogsadaabuu subxaanalaysan jiray wa idaa mara bisu'aalin sa'al meel oo khayr iyo wanaag iyo janno iyo wax alle la weydiistay ihi meeshay ku jiraan markuu soo marana intuu istaagaabuu alla weydiisan jiray wa idaa mara bitacaawudin tacawad wax laga cawdi bilaysto oo cadaab iyo naar iyo ciqaab iyo waxyaalahaas markuu soo marana su joogsadaabuu alle ka magangeli jiray oo ka cawdi bilaysan jiray saasuu ku waday uma rakaca markaasuu rukuucay fajacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaaho subxaana rabbi alcadiim inuu yidhaaho ku celceliyo ku celceliyo fa kaana rukuucuhu rukuucdiisii waxay ahayd naxwan min qiyaami taagnidiisa wax ku dhow taagnidii saddexdaa suuradood eh, buu ku akriyey in ku dhow dhowyuu rukuucsanaa uma qaala samica allahu liman xamidahu rabbanaa laka alxamdu yani rukuucdii buu ka toosay <clears throat> uma qaama qiyaaman طawiilan wuxuu taagnaa taagni dheer ictidaalkii yani qariiban oo u dhow mimaa rakaca intii uu rukuucsanaa ku dhodhow uma sajada hadana waa sujuuday faqaala markaasuu wuxuu yidhi subxaana rabbiya alaclaa oo iyadana ku celcelinayay fakaana sujuuduhu qariiban min qiyaamihi sujuuddiisii waxay ku dhoweyd taagnidiisii bay ku dhoweyd rawaahu muslim labadaa ragcadood ayuu sidaa u tukaday nebigu sala allahu alayhi waali wasalam marka labada saddex suuradood u udhaadheerayd buu ku aqriyey oo marka la fiiriyana ilaa lix juz iyo dheeraad ayay isku noqonayaan qur-aankii marka waxaa weeyaan waxay noqonayaan qur-aanka eh, oo loo qaybiyey shan meelood loo qaybiyey meel ka mida ah taqriiban bay noqonayaan halkaa labada ragcadood eh, halkaa ragcadood uu ku aqriyay halkaa ragcadood buu ku aqriyay tii kalena hadduu intaasoo kale ku aqriyo marka intay la ekaanayso waa la qiyaasi karaa inuu salaad aada iyo aada u dheer ay ahayd marka mujaahadada noocaas oo kale baa la yidhaha cibaadada la badiyo ee qur-aan aqriska iyo sujuudda iyo rukuucda iyo dheerya nooca sidaasoo kale abaa ah layidhaha marka waxaa xadiidkan kada laga garanayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalam cibaadadiisu nooca ay ahayd salaatuleelkiisu sida u dheerayd ama salaadiisa kale dadka uu tujinayo sa-umayna dheereenoo dadka ugu danayn jiray calayhi isalaatu wassalaam marka uu u tukanayose rabbigii buu la munaajoodi jiray munaajaadka rabbi buu ku macaansan jiray oo ku raaxaysan jiray oo sidaasuu qur-aanka u aqriyi jiray waxaan xadiidka ka fahmaynaa oo kale saxaabada ridwaanullahi calayhim aqoonta dheer ee qur-aanka ay u lahaayeen oo ay kala yaqaaneen aayad walbaba xataa lambarkeeda ay yaqaaneen lianna xudayfa radia allahu canhu wuxuu garanayay aayaddii kala ahayd iyo aayadda boqolka ahayd iyo suurat albaqara waxaa weye laba boqol iyo siddeetan iyo lix aayadood weeyaan marka aayad walbaba ee ay tahay ayuu garanayay waxaa kaloo laga fahmaya qur-aanka marka la akriyayo suuradaha tartiibkan ay musxafka ugu qoran yihiin in loo akriyayo inayn waxba waajib ayna ahayn oo cagsu tartiibna loo aqriyi karo leanno eh, nabigu sala allau alay wali wasalam laba suuradoodan isku xigin ayuu isku xuji siiyey ti udhexaysana marka goortii dambeeyey ugu dambaysiiyey sidaasuu ku wadayay nabigu sala allahu alayh wali wasalam xadiidka muslim baa wariyey wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alf wa mia hamsa wa sabciin التاaسع عن بن مسعوudi رضي الله عنه qال صلyت mع النبي صلى الله عليه وaلي وسلم ليلة habeen baan la tukaday nebiga slى الله عليه وسلم sidii xudayfe oo kale isna habeen lasoo kulmay salaةuleilkiisuu tukanayay markaasuu ku xidhay faأطاala القiyaama taagnidii buu dheereeyey xatىa hamamtu بأmrin suu ilaa aan kaga hamiyey arrin xun arrin xun qalbiga kusoo dhacday qiila waxaa la yidhi ibnu mascuud la weydiiyey wamaa hamanta bihi oo maxaad ku hamiday qaala hamantu an ajlisa wa adacah waxaan ku hamiyay inaan iska fadhiisto oo aan ka tago isagoo iska tukanayo aan ka goosto ibnu mascuud baa marka xamili kari waayey oo la wadi kari waayey ilaa ay naftiisa ugaga sheekaysay inuu ka goosto oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam oo tukanaya uu ka goosto iska fadhiisto ibnu mascuudna radia allahu canhu nebiga calayh isalaatu wasalaam wuu ka yaraa in door ah buu ka da-yaraa marka ibni mascuud kaasoo sidaa uga yar haddii uu xamili kari waayey marka waxaa macnaheed waxaa laga fahmaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam quwadda iyo nashaadka alla uu siiyey iyo siduu salaadiisa u dheera sidii tii muxuu ahaayey xudayfe qisadiisi oo kale yuu isagu muuna tafsiilinine yuu ka warramaya inay salaadiisu u dheeray xadiidkan waxaa muttafaq caleyh isna wuxuu ku soo laaban doonaa raqam alf wa mi-ah arbaca wa sabciin yani labadantada xadiid hadda isku xigta iyagoo sidaa cagsigeeda isugu xiga ayay soo noqon doonaan in sha allah alcaashiru can anasin radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh waali waslama qaal yatbacu lmeyta halaaa meydka waxaa sii raaca marka qabrigiisa loo sii wado saddex saddex shay baa sii raaca ahluhu wa maaluhu wa camaluhu ciddiisii iyo maalkiisii iyo camalkiisii saasii raacda fayarjucu ithnaani wayabqaa waaxid laba waa soo noqonayaan kolkii godka lagu hubsado ee cidlada uga soo tegayaan midna waa ku hadhayaa godkaasuu la gelayaa yarjucu ahluhu wa maaluhu ciddiisii dadkiisii iyo maalkiisii way soo noqonayaanoo xadhig yarna looga soo tegi maayo baaldi yar koob yar badiil waxba looga soo tegi maayo wa yabqaa camaluhu camalkiisiina waa ku hadhayaa muttafaqun calayhi isna wuxuu kusoo noqon doonaa raqam arbacmiya wa waaxid wa sitiin walahu shaahidun xasanu can الnucmaan bni bashiirin radia allahu canhu cinda alxaakim kankada waxaa wariyey anas baa wariyey waana صaxiix wuxuuna leeyahay kula macno ah nucmaan ibni bashiir oo xaakim ka warinaya ba isna buu leeyahay <clears throat> alxaadi cashar can ibni mascuudin radi allahu canhu qala qala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclih wannaaru midlu dalik naarta jannada ayaa midkiin walbaba uga dhow kabtiisa suunkeeda suunka kabta ay ku yeelan tahay ee cagta dhabarkeeda qabta kaasaa la yidhaahaa shraak la yidhaahaa wannaaru milu dalika naartuna waa sida oo kale qof walbaba marka janno iyo naar buu mid walbaba qarka u saaran yahay miduu geli doonana isma garanayo isagu marka waxaa waajib ku ah inuu midna ka cararo aada ugu cararo ka fogaado midna uu aada ugu ordo oo xaggeeda u cararo oo u dhowaado oo aada camalka u badsado xadiidka waa rawaahu lbukhaariy wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam arbacumiya wa hamsa wa arbaciin الثاني عشر عن أبي qays ربيcة بن كعب الأسلمي khاadimi rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وaلي وسلم و min أhli الصفة ahlu sufyana ka mid ahaa khaadimkii nabigana salى الlaه عليه وaلي وسلم ahaa ahlu sufyana ka mid aha ridwan الlahi عalayhim ahlu sufahuna waxay ahaayeen sida uu xadiid abu hurayra uu sheegi doonaayo uu ka hadli doono fuqaraa'u almuhaajiriin yay ahaayeen oo aan dad iyo duunyo toona aan lahayn oo meel daash ahoo masjidka hortiisa ah oo xujarada rasuulka calayh isalaatu wasalaam ku dhowo ilal aana calaamadaysan oo loo yaqaano sufadii inay tahay rawdada rasuulka alayh salatu slam gadaal ka dambaysa halkaasu hoy u tahay dadkaasay ahaayeen ahlu sufa marka dadkaasuu ka mid ahaa qaala kuntu abitu maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ayaan la baryi jiray fa-aatiihi waxaan u keeni jiray biwaduu'ihi biyaha uu ku weyse qaadanayay iyo waxaajatihi dantiisa kabaha iyo wuxuu cadayga iyo waxaas u diyaarin jiray fa qaala markaasuu wuxu uhi salnii wax i weydiiso caadadiisa waxaa ka mid ahayd ummadiisana uu faray qofkii wax u tara inuu u abaalgudo marka ninkaasuu khidmadii u khidmaynayay ayuu doonay inuu abaalgudo markaasuu yidhi waxay weydiiso faqultu as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa rafiiqidaada jannada aan kugula rafiiqo inaan jannada rafiiq kugu noqdaan ku weydiisanayaa fa qaala markaasuu ninkaas himo caalihu lahaayo wax adduunyay waxba toona ma aanu weydiisanine jannu weydiistay faqaala markaasuu wuxuu yidhi awagayru dalik mise waxa waxaan ahayn makaasaad i weydiisanaysaa mise wax kale faqultu huwa daaka maya waa kaasuun waxaan ku weydiisanayaayo waa kaasuun wax kale kuma weydiisanayo qaala markaasuu wuxuu yihi faacinnii calaa nafsik naftaada igu taageer bikasrati sujuudi sujuudda inaad badiso igu taageer yani waan waan yeelaya waa ku qaadayaaye adiguna taageerow si aad ahal ugu noqoto darajadaa weyn cibaadada iyo sujuudda badso rawahu muslim hadda halkan kada marka waxa ulajeedadu baabkan halkuu munaasibka ugu yahay waxa weeyaan rasuulku sala alla alay slm ninkaas wuxuu faray inuu camalka badiyo gaar ahaan sujuudda inuu badiyo buu amray marka mujaahadada taas weeyaan macnaheedu waxaase halkan kada isweydiin leh si xunna in loo fahmo laga yaaba oo dadka qaarkood ay si xunbaba u adeegsadaan ee dhahaya alla waxaan ahayn baa la beryi karaa oo awliyadii iyo ambiyadii iyaa la beryi karaa xadiidkan kada ninkaas la yidhaaho rabiicata ibni kacbi radia allahu canhu rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu weydiistay jannuu weydiistay jannadana marka alla mooyaane wax kale oo awood u bixin karaa ma jiro sidee bay marka ku noqonaysaa waxa weeyaan wuxuu weydiistay nebiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa shafaacu weydiistay inuu alla u baryo ayuu weydiistay taana waxaa tusinaysa riwaayatu axmed lihada alxadiid axmed ibn xambal allahu canhu riwaayada xadiidkan ku wariyey yaa tusinaysa oo waxay ahayd lafdigo axmed baa wuxuu ahaa as'aluka an tashfaca lii yowma alqiyaama inaad maalinta qiyaamaha ii shafaaco qaado ayaa ku weydiisanayaa marka wuxuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam weydiistay waxay ahayd inuu u shafaaco qaado alla u baryabay ahayd eh, xadiidkaasuna waa xadiid saxiixa isaguna oo waxaa saxiix yeelay ashaykh muqbil ilwaadici fi asaxiix almusnad ku saxiix yeelay kaas isagana marka yani arrintaas saa u sharxaya alxadiiثu aلثالث cashar can abi cabdillahi wqal abu cabdiraxman hawban hawban bni bujdud mawla rasuuli اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam qaala samictu rasuula اllahi salى اlه alيه wali wslam yaqulu calayka bikahrati الsujuud ogow oo ku dadaal sujuudda badinteeda fa innaka adigu lan tasjuda lilahi sajda alle uma sujuudaysid hal sujuud oo keliyana uma sujuudaysid ilaa haddii aada u sujuuddase rafacaka allahu biha daraja alla darajuu ku dallacsiiyaa wa xata canka biha khatii'a wuuna dembina waa kaagaga riday halka sujuudaba darajana waa lagu dallacsiinayaa dembina waa lagaa tuurayaaye muxuu ahay ku dadaal sujuudda badnideeda ku dadaal rawahu muslim الرابع عشر عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم خyر الناasi dadka waxaa ugu khayr badan man طاala cمruhu وxasuna camaluhu qofku cumrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado marka cumri dheer iyo camal dheer isku darsaday camal badan iyo cumri dheer isku darsaday qofkaas adarka ugu khayr badan waxaana ugu shar badan marka cagsigiisa oo qofku cumrigiisu dheeraado camalkiisuna xumaado ilaa midkaasu in alle inta cumrigiisu uu sii dheeraadaba qor hadduu camalkiisu wanaagsan yahay darajo inba u socota muxuu ahaa kii kale ee isagana dembi unbaa u socda sidaa daraaddeed ba waa kaynu soo marray xadiidkii nebigu sal lla ly slam uu dadka kaa nahyinayay in kolkay qofka dhibaato ku dhacdo uu geeri tamaniyo inuu hadduu qofka alla geeri weydiisanayo inuu alla cilmigiisa uu ku xidho oo uu yidhaaho sidaa soo maray allahuma axyinii ma kaanat alxayaatu khayra li ila akhiri اlxadiid rawaahu التirmidiyu waqaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan buu yihi lakin xadiidku waa xadiid صaxiixa صaxaxahu alalbaniyu fi saxiix اljaamiع الصغيir wbsrun bdmi اlbaai wbisiini اlmuhmala bishri ma aha waxaa isku laga yaabaa inay isku dhehgalaan bishri iyo busri waana se busri weeyaane bishri maaha w alxadiiث alkhamis cashar can anas radi allahu canhu qaala qaaba canii anas bnu nadr radia allahu canhu wuxuu ka maqnaa adeerkay anas ibnu nadr anas bni malikan khadimu rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam waxaa la dhihi jiray anas ibni malik ibni nadr marka adeerkiis baa isagana anas ibni nadri la dhihi jiro aabihii la dhashay waana ka loogu magac daray isaga ayuu ahaa marka anas ibnu nadri radia allahu canhu wuxuu ka maqnaa oonu ka qaybgelin can qitaali badrin dagaalkii badri buu ka maqnaa markaasuu kolkuu arkay qur-aanka kusoo degay iyo ajriga ay muteen dadkii badri dagaalkeedii ka qayb galay yuu aada iyo aada u murugooday oo inuu ka qaybgeli lahaa uu jeclaystay markaasuu niyooday oo uu nadar iyo ballan ku qaaday dagaal dambe oo nebigu sala allau alayh waali wasalam uu galay haddii uu ka qayb galo inuu si geesinima u dagaalamo markaasu wuxuu yidhi fa qaala markaasu uhi yaa rasuula allah ribtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaaday dagaalkii ugu horreeyey ee gaalada aada la dagaalantay lain illaahu ashhadanii hadduu alla i joojiyo qitaala almushrikiin gaalo la dagaalankeed aan ka qayb galo layarayanna allahu alla waa arki doonaa mise layuriyanna allahu alla waa tusin doonaa dadka ma asnaa waxaan sameeyo yani ballan weyn buu qaadaya alla tilmaami kareen waa wax la koobi karo ma noqon doonto saanu dagaalamo falamaa kaana yowma uxudin markuu yimid dagaalkii uxud inkashafa almuslimuun muslimiintii baa jabay inkashafu an inhazamuu waa jabeen kolkii hore muslimiintu iyaga gaaladii jabiyey laakiin nimankii geedanka ahaa ee nebigu sala allahu alayh wali slam dabarka inay ka ilaaliyaan dabarjabin in lagu sameeyey uu meesha u dhigay markay meeshii soo banneeyeen ee fardihii gaaladu ay dhabarka kaga yimaadeen ee arrintii ka luntay markaasay marka muslimiintii jabeen oo qaarkood ay baqihii madiina bay kusoo galeen fa qaala markaasu wuxuu yidhi allahuma actadiru ilayka mima sanaca haaulaa yani asxaabow alla waan ka cudur daaranayaa nimankaas cararayow waxa ay sameeyeen wa abra-u ilayka waxaana kaaga beri ahay mima sanaca haaulaa kuwana waxa ay sameeyeen yani gaaladiibuu ka wadaaye kuwaana beri baan ka ahay an lmushrikiin allow nimankan kada samada ka carada ee naftooda la baxsanaya rasuulka sal allau alay slam meel cidlaha uga tegay waxa ay sameeyeen allow anigu kuma jira ha ii qabanin allow yani aan ka cudur daaranaynaa marka walaalihii wixii xumaa ay sameeyeen ma aanu ka beri noqonin oo iyagii ma aanu goynin eh waa u cudur daaray kuwii kalese waa ka beri noqday marka uma taqadama hore u socday xaggii gaaladiibuu u socday fastaqbalahu waxaa ka hor yimid sacdu bnu mucaad sacd bnu mucaad baa ka hor yimid radia allahu canhu faqaala markaasu wuxuu yihi yaa sacda bna mucaad aljannatu warabbi alkacba inii ajidu riixaha min duuni uxud jannada jannada waxaan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay riwaayana waxay dhahaysaa rabbi nadri aabbihi yani rabbigiisa yani kollayba alluu ku dhaaranaya allaan ku dhaartaya jannada inii ajidu riixaa carafteedaan ka helayaa min duuni xudixudxukadiisa isagoo nool bay jannada isu carfaysay taasuna waa karaama min karaamaatihi radia allahu canhu <clears throat> jannada carafteedii baa iiga soo kankamaysa uxud sukadiisa qaala sacdun sacdi baa wuxuu yidhi fama istatactu yaa rasuula allahi maa sanac siduu yeelay oo kale inaan yeelo ma aanan karin qaala anasun radia allahu canhu marka wuu gaaladii buu dhex galay wuu dagaalamay markaasaa la dilay fawajadnaa bihi waxaan ka hellay bidcan wa hamaaniina dhowr iyo siddeetan darbatan bisayfi dhufasho seef lagu dhuftay iyo aw tacnatan biromxin ama tumaato wara lagu tumaatiyey ah aw ramyatan bisahmin ama ganid fallaar lagu soo galay ah yani muxua nabaro anwaacda silaaxa ee kala gedisan loogu nabareeyey oo si ay u kala gedisan oo tiradooda isku gaadhayaan dhowr iyo siddeetan ayaan ka helay qof marka jirkiisa oo dhowr iyo siddeetan muxuu ahaa tumaatadood iyo seef lagu dhuftay ay ku yaalaan inuu jirkiisu aada u googo-ay oo cadowgu aada u dhexgalay baa marka laga garanaya wa wajadnaahu qad qutila waxaan helay in la dilay oo wamaala bihi almushrikuuna gaaladii ay jir dileen oo googooyeen famaa caraf kolkii marka eh, ciil bay aada u qabeen oo dagaalkii badri jabkii ku gaaray iyo raggeedii laga laayayb iyobay aada ciil ugu qabeen oo marka muslimiintii shuhadada ridwaan ullahi calayhim waa ay jirdileen oo maydkoodii bay dooxdooxeen oo xubnaha googooyeen sanka iyo afka iyo googooyeen iyo dhagay iyo marka isagoo saa u galeen baan helay famaa carafahu axadun qofna ma aanu garanin ilaa ukhtuhu walaashii keliya unbaa um garatay maxayna iyaduna ku garatay meel u fayoobaydoo lagu garta ma ahayne bibanaanihi farihiisay ku garatay banaan waxaa la yidhaha faraha xubnahooda la yidhaahaa anaamilna waa la yidhaha marka calaamo uu faraha ku lahay oy taqaanay ayay ku garatay qaala anas radia allahu canhu kunnaa naraa waxaan u arki jiray mise wuxuu yidhi kunnaa nadunnu waxaan u malayn jiray ana hadihi اlaayata naزlat fiihi wa fii ashbaahihi inay kusoo degtay isagiiyo dadkii lamid ahaa sida geesinimada u dagaalamay inay kusoo degtaan u arki jiray aayadduna waxay tahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru wamaa badaluu tabdiila ila akhirh mu'miniinta waxaa ka mida niman rumeeye oo ka dhageeyey wixii alla ay ugu ballan qaadeen ee mxua sida ninkan ugu ballanqaaday ee isaga kuba dhawaaqay oo kale ah kii aan masalana marka iimaankiisaas ballanqaad alla u ballanqaadaya wuxuu alla uu faray inuu fulinayaa sadaquu ka dhageeyay ma caahad allaha caleyhi waxay alla ugu ballanqaadeen fa minhum man qadaa naxbahu waxaa ka mida kuwaas qaar gutay oo oofsaday muxuu ahayey cijashooda oofsada oo markaa yani ku dhintay wa minhum man yataciru qaar sugayana waa ka mid yihiin ilى akhiriha xadiidkan waa mutafaq calayhi wuxuuna ku iman doonaa alifat miya wa sabcata cashar qawluhu layuriranna wa huwa bidami lyaai wa kasri bayuri ay layudhiran walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh